ilaahay tacaala ilaahay siiye waaye calaa biqaacihi yani gawaankeyga korkiisii korkeyga yasjudu sujuuda bijahbatihi wa fii batnihi calooshiga dhexdeeda matan way ahaata sala allahu alayh wasalama markii magaciisa oo faankeedi batay oo wax walba ay ka faantay caradeedii waxaa laga yeelay daahiraa laga yeelay liummatihi caradeedii wax dhahirtaa laga yeelay umad umad umad yani ummadiisa yani looga yeelay tayamumka hadiy min allahi tacaala waayo oo lihadi اlumma yani ummadaay muxamedka khaas ahaan maxaa yeelay waxaa looga yeelay dhahaaradooda inay daa'imto fi jamiic axwaali wاlazmaani daman walba inay dhahaaraan dhahaaraba ay waanin taa daraadeedii oo dhaahiroodu dhahaaradooda joogta ay ahaato alooga hadday biyo waayaan inay carabka gabagabaystaan alooga yeelay waxweyn waay maxaa yeelay iyada dhamaanteed min dabaqaati lardi ay kamid tahay dabaqaadka todoba waaye marki dhahaada bilmaai waturaab lagu khasisay ilaahay waxaa iska uumay yani caradaa aadama iska uumay waa soocnaade yani hadda waxay ku dhacaysaa ismu turaab jamiic anwaac lardi ku dhacay sod lxdan nooc waaye ardada carada lxdan nooc anwaac alardi waa lxdan aadamay inaad xuuumay awlaadiisii midibyaalkaas oo iskhilaafsan suurayaalkaa iskhilaafsan dhulyaalkaas iskhilaafkoodii xaggeeday ka himideen lexda nooc waaye waa kaas marka kafaara yani ninka asgalo waxaa la yidhi taa daraaddeed yaa xikmada loo yeeli waxa waaye sitiina miskiinan gursiyaa lexdan miskiin quudi malahino kafaaradii lixdiin maxaa lixdankaa caro yaa bani aadamka laga uumay taas daraaddeed xikmada oo lixdan kale oo dhigi oo kafaara ninkii galo kafaara gudkiisii waxay ku ansaxaysaa ay ku dhacaysaa lixda maskiin la siiyo waa maa duuna <clears throat> da maxaan joognay <clears throat> inqala alkhaliitu imaam shaafici macaas aturaabu lugubaalu leh waxaad ku garhi aluu gartaa aanu ku hayaa famsuxu biwujuubi iidukum minhu turaabkii waxaa shardi ah inuu ahaaba daahir waa layidhi haddana waxaa shardi ah inuu daahir ahaaba waa la shardiyey lay shardi ah, shardi waaye maxaa yeelay daahirna waa shardi waaye xaro oo mutunijis ah yani wax taraayo wax anfacaayo cargii mustacmilka eed wax tarayso waxaa loo jeedaa markaa saciidan ayiban turaabkii daahirka ahaay wabramlinna hmm. waa ku ansaxaa bacaadkii oo oo fiihi gubaarun gubaar ahaatay carada bacaadka ku jiraan waa ku ansaxaa hmm. oo xibinta aan ku dhageynin walow koshidan ba ahaado oo fiihi fiihiisi ramligaas oo fiihi fiihiisi gubaar u ahaaday ardida dabaqaadkeeday kamid taha jinsuna hmm. ay kamid tahay laa bimacdinin laa bimacdinin kii macdinka ahay kuma ansaxaayo naftadii caradeedii kibriidkii buuradii waa jiri kuma ansaxaayaan waxyaalahaasa ku jiraa zirniiqii waa keeni doona zirniiqii waana geed oo zirniiqa kibriidki geedka kibriidka layadaa nuurada zirniiqa birnir shay cagaaran waaye dhagaxy ah oo magaciisi macdinka waasaa loo jeedaa waxyaalaha haddana alkuhay kasii badan haddaan aqaanin oo dhulka kasoo baxaay oo caro camal ah kuwaas kullikum ansaxayaan caro oo boorle ah ku ansaxaa agga ictiraaskeeda waay wasaxaaqati qazufin jiliga kiisa la shiidi uma ansaxaayo waxaa waaye khizaf waxaa la yidhaha khazaf waxaa la yidhaahaa waxyaalka dhoobka laga suubiyo oolajuu oo siyo sidii camal ashuumanka dhaydharyaalka wax laga suubiyo kaas kulligiisii oo sirasoo jiligaa la shiiday yani cadalu magacaawaayo waxaa lamid ah nuuryadiya lamid ah walaa bituraabin mutanajisiin waa kaas turaaba ansaxaayo bidaqiiqin wamuktaladin bidaqiiqin waxii oo la shiiday yani kii lagu dhaahayne uma asxaai wanaxbihi burkii iyo zacfaraankii nuuryadii maxaa yeelay xaradii gaadidoodii xibinta ay gaarto waaray waayaan waqiila waxaa inqala alkhaliitu jaaza haddii sheega oo lagu dari caradaa hadduu yar yahay zacfaraanka lagu dari ama nuuryada ama buurka jaaza banaan bambaskii banaan bii yaraan camal waaye haddii maacibku tarsamo walaa bturaab walaa bmustacmalin walaa bituraabin turaabna kuma ansaxaayo turaabkoo mustacmalin oo lagu isticmaalay kosaaba sheegay tii adiga oo ku tayamutay wahaba turaab mustacmil waxaa la yihaahaa maa baqiya bicudwihi markaa tayamumays xaala tayamumkaadii oo ximintaada ku heli kaasaa la yihaahaa waxii oo ximinta kasoo fardhoomine markaad carar taabatay wixii kaa fardhoomine saas oo kale waaye xaalada tayamum xaaladii oo ximinta gaartay oo kasoo fadhoontay iyadana mustacmil waaye iyadana kuma ansaxaayo fil asaxi mana qabano ishtaraduu yatayamamu yasixu tayamum bikuli turaabin daahirin maxaa liga hataa maalkii lagu tayamamo oo yudaawaa bihi wax lagu daaweeyo برمل لوكيمم وأسحا فيه غبار أو بر هذا وفيه فيه في غبار بر هذا وأسحا لا بمعدن معدنك وقلماتك laga laga tayamumo anfaca maansaxaayo kalameedkii laga tayamumo ansaxaayo macnaha tucaro malahilaa waxaasoo kale malaleeyahay ashyaada oo udqalimeedka laga soo qoto waakaas yani gudqalimeedka laga soo baxsado macdinka gudqalimeedka layiraa meelaha oo kasoo baxa waaye kibriidka zurniika waxyaabahaas kulligooda waxaa la yiraa macdinaa la yihaahaa luga tayamumo ma ansaxayo asalkoodii dhulka baa kasoo jeedaan asalkoodii dhulka baa kasoo jeedaan wax dhul kasoo jeeda waaye mala dhahaayo yani traab waaye mala dhahaayo maxaa yeelay waxay ka dhasheen mhm, waxaa ilaahay kasoo dhaliyay dhulkaas ka dhaliyey hadda naftada ku mihaaliyiin shaarixa muqniya iyo waxaas ku nafta maba ku jirto maxaa yeelay tawahuma ba imaahayo maxaa nafta iyo benziin iyo kuwaas magacyaadba waaye caraba ma aha laakin carba ay khabaana uma leha oo goyn ah oo hadii engiji cara ma leha ama nafteeda nafteedi nafta macruuf waaye shay maayaca waaye oo daadaayo waaye malataho malatuwa ma loo dhahi karo yani cala waaye malahay laakin macdinay gudkhalimeeday ka timaada ama kibriidki iyo zarniiqi kuwaasna yani daahya waaye oo magaciisa waxyaalka loo isticmaalo kuwaasay yani carama laleehaayo asalkoodii waxay kasoo jeedaan dhulkay kasoo jeedaan yani malaleehaay in lugabagabaysto ansaxi maayo dhulkay kasoo jeedaan lugagabaysto malaleehaayo maxaa waxay ka dhasheen dhulka waaye ma aha ama jinsi turaabka mid ahaa waa kaas biyihii mudlaqa ahaay camal waaye waa kaas biyihii mudlaqa soo marnay maxaa laleehaay yani carada ee mudlaqa ahaato bilaa kaydin aano olajeedada hmm. macnaha waxa waaye in la qaydin waaye hmm. shay kale aan lagu qaydin haddii shay kale lagu qaydo oo la helaa macnaha kan bambas waaye amase aboor waaye geedka aboorkiisi waaye aboortii magaciisi oo aboorta ay saartay geedka ay ku dhaloobta waaye waase kulli yani laakiin waxaa ku jiraan areerkiisii abwaarta areerkiisii in luu tayamumo asaxi maayo laakin dudumka dudum dudum geedka dudumka la hiraa caro waaye oo kuu suntay in waran idinkaa rabaaji aragteen cabdi idinka dudum ma dudum ha laakin dudum caro ma hooy oo kuu suntay haboorka suubiya dudumka carro waaye carro waaye inuu tayamumo waa asaxaa maxaa markii geedka agsaaro geedka waxawaaya leeladiis ku daraa kaasi lagu tayamumaayo carada geedka agsaaraayo xaafadaanta madiina iyo meelaha berkooda cusub albaabkooda waa ruuxa markina waa saar ah, dudunka waxaa saara awoorkaa saara awoor shay oo socdo yar waaye caradiii meel geed asaaray inuu tayamumo ansixi maayo ama dhagax agsaaray reerkii dhagax bay ka tagahay ama abo yani dudun xaggiisa haddiis yahay laakiin carad oo dudunka ah oo dudunka ah in yani oo magaciisii utayama waa ansaxaa maxaa yeelay waxaa lagu ilaaqaa carab u ilaaqaayo carab waa laleeyaha caradi dunka carab waa laleeyaha hmm. ah, laa saxaafata qadarin laa saxaafata maaa kazafin jiligii kiisii la burburiyey maya jili la tumay dhaal la tumay ashuu la tumay kuwaas kuwaasi maxaa yeelay kuwaasi in lu tayamumo ansaxi maayo maxaa yeelay magacaro maluu magacaawaayo maale jili la tumi waayo laleeyahay jili la tumi waaye mm. ism aakhira loo yeeli burburkaas alea xiis yani koozadii galaas markii dhoobka ahaayeen ashuu ashuumakii dherigii kuwaas kulli haddii la burburiyo burburkoodii magac kalaa loo yeelay maga kalaa loo yeelay maxaa yeele asalkii cara laga soo suubiyey laakiin isimkiisa isbedeli waxaa luusa magacaabay mar isimkiisa dheriyaa lagu magacaabay ashuunyaa lagu magacaabay tuujyaa lagu magacaabay shacraa laga bixiyey magaciisa bedelmay magaciisa horeeyey abedelay maxaa yeele curfiga turaab ma la leehaayo curfiga xaggiisii turaab ma la dhahaayo maxaan u soo naqani insi fiican un faafaahin insha allah walaa mukhtalitin bituraabin mao bidaqiiqin budakii ku dhahayne usbix in luu tayamumo ansixi maayo iwanaxwihi waxayna dhahay waxay oo oh, bimukhtaladin bidaqiiqin walaa bituraabin caro duuteenu ma ansixi maayo carahaasoo mukhtalidun mukhtalidunka oo ku dheehay ku dheeh oo ku darmay bidaqiiqin buda ku darmay iwanaxwihi waxay lamid dhahay zacfaraan la shiiya lagu daray amase nuurya lagu daray amase miskida la shiidi maxaa yl carabi gaari daydiya ximid inay gaartaas reewaa wakii bacaadku darsanaa khilaafsan waxaa lamid ah carabi waxaa lamid ah oo magaciisi ti aan soo sheegnay carabi nijaasooday oo lahuwa inay mawdka carunkiisi kusoo darmay qabri lafaagi waaye qabri laqoy caradiisii inuu tayamumo maxaa yeel turaab oo mutanajis waaye turaabka najis maxaa lagu suuriyey almihaali maqbaradii cadadoodii waay cadada oo qubuurta hawaashitaada waay markaas oo in lasoo faagi qabri la faagi inay tahe lahubay oo haddana inaa mootada carinkoodii asku darmi laogyahay la ogyahay waay taasna inuu tayamum ansixi maayo walaa bimukhtaladin bidaqiiqin waa lamid aas waaye i budada oo lagu daray walaa bituraabin caro in lu tayamaansixa maayo caradaasoo mukhtaliin lagu dhahay bidaqiiqin budo iyo wamaxbi waxay lamid ahaay sacfaraanki iyo nuuryadii iyo iyo waxyaalahaas lagu daray maxaa yeele kuwaas kulli sidii curfiga ah magacooda isbedelin saxaafadi walaa mukhtil bitaqi macnaha waxma taraaya waay laa yanfac maala mustacmilkii ada maaa sameeni walaa bituraab mustacmalin cala صaxiixi walaa yatayamamu walaa yatayamamu walaa yasixu ansaxi maayo atayamama gabagabaysasho bituraabin caro lagu gabagabaysto caradaasoo mustacmalin oo lagu soo isticmaali carab saxiix manaa qabano kalmaai biyo kala waaye biyo kala waaye mustacmilin kalmaai oo biyo kala waaye oo mustacmil eh ah, ah, ah yahay caradaa mustacmilka eh bihil oo mustacmilka ah kamid yahay carab saxiix manaa qabano maxaa yeelay fardi aadin soo gutay fardi aadin soo gutay marlamaad in la isticmaalo ansixi maayo anfaci maayo biyo kale waaye suuri doona macnaha waxaa la wadaa <clears throat> mustacmilka waxaa loola jeedaa mustacmil waxaa loola jeedaa ma aha ma loola jeedo kii korkiisi oo oo lagu joojoogsadi korkeeda la mari cardi lagu joojoogsadi looma wado loomala jeedo manaa cara oo korkeeda marmari ama lagu looma wado mustacmil maaha kuwaasi mustacmil waxa waaye wahwa mustacmilka waxa waaye ma baqiya bicubdihi mutayamimka bicudui bicudwi mutayamimi ninka mutayamimka oo kagebagebaysahayayo yani xibintiisii waay koryaal waktigaas gebagebaysahay markaas wejiga masaxaayey oo magaciisii haddane taasi wejiga asku masaxay wii wejiga asku masaxay markaas gebagebaysahay wejiga asku masaxay aa loo wadaa oo yani asgeeyo ilaa gacanta fidyadaasku masaxay haddana waa kasoo qaadi waxaas la aaday gacanta kaama ansaxay maxaa yeelay iida mustacmila la qatay wataas maa yatayamamu laa yanfacu jazman jazmi ahaan kaasi yani waxba ma taraayo maxaa yeelay xibintii aad ku baaqi yahay xibintii ologabagabi mata imika xibintiisa wax kubaaqi ahaada waay wixii kubaaqi ahaada laga soo qaado waadan gacmadka laga soo aado wax ah, ma karaayo wakada waxaa lamid ah maa tanaahara wixii fifirdoomina waa lamid bacda ma maa tanaahara wixii soo fifirdoomina waa lamid kada waxaa lamid ah maa tanaahara wixii fifirdoomay fi mana qabano macnaha waxa waaye wixii kasoo firdhoomi markaas wejigii marihaayey oo wejiga cadada isku saasaan isku mariyey gacmaa iska mariyey waxay soo firdhoomi markas masaxay kabacdi waan wejiga markaas ku masaxay ama gacmanka isku masaxay caradii kasoo daadatay waa latoo mustacmal waaye oo dhulka kusoo hoobatay dhulka kusoo hoobatay taasi mustacmal waaye maxaa yeelay waxay kasoo dhacday miyii fardeeda usoo mari oo lagu soo marsiiyey fardhi gudashadiisii fardigaa luu soo gutay amase calalkoo manahayaal hadii haddii ay e ku dhacdo oo calalkaasi keligii assoocmo gooni cara ay e usoocanto amase caro kale yani ay ku daadato caradiya e masala caruu shubay caradii wiii ka hooga kiyaa shubay yani ay ku shubantay good intaa haddii yani ay kuhoowata saas oo kale mara thaniya yani <clears throat> yani roonigiis asuhoobtaa la diidaa gooni inay isuhoobato taasi lagu maayo ama kaligeed wixii hoobatay oo alku kushubmay goodas kushubmay amase cara kale ku darsantay yani caradii horaba hadii waa lasoo qaadahay mar o inay tahay tan ahayn taasi waa maayo haddii gooni ay ahayn mar lamaad iidna ay tahay tanaatulka shardigaas leeyahaa in magaciisi gooni soo daadanna la rabaa haddii gooni ad soo daadto loo tayamumaayo haddii wax kale ayla soo daadato ay ku shubanto meel kale ay ku shubanto cara kale ay ku darsanti ama wax kale ay ku darsanti waa kaas waa loo tayamumaa hmm. waxaa la shardiyaa waxaa la shardiyaa qasduhu qasdu turaabi caradiya loo aa la shardiyaa in loo qasdo qasduhu aa la shardiyaa wayustardu waxaa shardiyaa qasduhu qasdu turaabi caradiya in loo qasda aa la shardiyaa ilaahay qowlkiisa u daliila maxaa siri fatayamamuu saciidan dayiban macnaha xalo oo baahir ah u a ah ilaahay aayadda waxay amraysaa tayamum ay amraysaa tayamum macnihiisi asdi waaye iyo naqli waaye waa kaas maaa ku baxay hataa qasdu turaabi macnaha waxaa loo wadaa ti adiga doonahaysid aa loo wadaa xaaladii adiga doonay qasduhu macnaa doonashadiisii a ah in caradaa la doonto a ah macnaha kan loo jeeda maxaa waaye ti adiga doonati waay cabdi ad doonahaysid ti adiga kusoo doonahaysa ma looma wado ti ad kusoo doonahayso oo ku timid looma wado suuradeeda minhaajkaaba suureeyey waa kana ti ad kusoo doonahaysa looma wado astg qasdigiisi macnaha kaas qasdi al shardi ah waxaa la yihi qasduhu kana falow safat hadday dhifato ulusafat haday dhifato hu turaabkii alayhi cala alcudwi amase calayhi cala lwaji aw lyadi ki ka tiraahidbe calayhi cala lcudwi cala alcudwi oo min acdaai tayamumi ayso ay ku dhifato riixun turaab ulusafat haday dhifato hu turaabkii riixun dabeel ee calayhi cala alcudwi xibinkii korkiisa ku dhifatay mm-hmm. ay ku dhifatay mm-hmm xubinta korkiisay ku dhifatay waa ama wejiga waay xubinta intay waay xubinta tayamuumka intay wejiga iyo gacmo kale waay waa iska ansaxaa in celiya caleyhi cala alwaji oo mase caleyhi cala alyadi kigata laakin cala alcudwi waa la yaqaan tabawiinla tayamumkaaba tayamum oo faradada oonan laho riixii huud turaabkii caleyhi cala alcudwi oo kunulaho oo wanawa asniyooda qafkii yani asniyoodu lam yuzi ma gudaayo lam yuzi ma gudaayo macnaha waxa waaye hmm, matalan waxa waaye usiga waxaad joogsud meel kasoo dhabaysa joogsuday astaagi bacdi meysataay ka bacdi daweyshiyaa yani ku timi daweyshiyaa iswediga ku aadiyey daweeshii awidiga isku aadiyey bacdii dabayshiyaa wujis kuna nakdi aradii ay kuna nakdi ida kuna nakdi riixa u timid yani dabaal meel dabaysha ka dhaweysa istaagay hadii istaago caray soo qaadi dabayshii waa kuji oo dhidifarti ay ku dhifartay kujiisa ku dhifartay usni gacantaas kuna nakay markaas laa yuzi uma gudaayo waana niyood uma gudaayo laakiin haddii daweel aska soo qaato oo cara wadato oo soo meel taaganaa daweel cara wadato timid masalan caradaa timidaas gacantiis ku qaati waa badanta caro socotoo weyn ay keenti waa khaati saa isku qaato wixii gacantiisa ku dhacay oo wejigiisa isku marmariyo tani qasdiyaa la yihaahaa qasdi waaye markakaas waa ansiaysaa maxaa yl waa uqasdi ardii qaadaysa deedee soo qaatay waa niyaystay waa soo qaatay ciidama imaanin carada yani waay ay gorsocotoo badan asaa su qaatay qadashaasay qasdi waayo qaadash isqaada ayaa qasdi ah wixii gacantiis ku dhaco oo asmariyo qasdi waayo ah. tan waxay naqaysaa qasdi kan qasdi unaqeyna ti hadda a soo sheegna waa ti oo dabaasha ay keentay oo asoo as aadiyey macnaha ti dabaysha ay keentay adiga xaggaadii adoo maal joogtid oo dabaal ay ku keentay oo amiga wajigaadi aadisay ood ku rurugatay taasi yani mala ogola taa in haddii kaas laba ogola taasi wax matareyso maxaa yeelay qasdi ma dhacin xataa ulooyuma biidni ijaaza waa kaas walow walow walow inima biini mao maho hmm. waqiila waxaa yustaqdu cudrun jaaza banaan hilibkiisa hadii yani lagu gabagabeeye banaan macnaha hadii adig lagu gabagabeeyo adaa ruux yani oo nin aad amarti waxaad tiri yani wakiil aad ka dhigatay yani waxaad tiri i ingabagabeyatiri wakiilaad ka yeelatay marka idinkaas iyo qasdi waa la heli jaaza banaan jaaza banaan walow udin walow yumima hadii loo gabagabeeye qofkii macnaha hataa in yumimta hadii lagu gabagabeeye laka adiga mase waa lagu gabagabeeye ninaad amarkii waxaa tiri adaa wakiiliga ah igabagabey idinkaas iyo qasdi waayo jaaza banaan yani waxaa laleeyahaa yani qasdi qasdigii idinkaa qasdi ah kaas idinkaas u qasday nin kalaas yani idmay idintii qasdigaadi waay qasdi as maxaa yeelay caradaa guurinteedii oo lasoo guuriyo xibintaas oo tahimanka rabta loo guuriyo rijigii ama gacmankii maqaamu lqasdi maqaamkeedii as qumaa manaa qasdigii yaquumu maqaama alqasdi ay qumaa waas waxay joogaan qasdigii maqaamkiisa jaaza banaan وقيل وxaa l yihi اشhtaرd waxaa la شhardiyaa cdr aa la شhardiyaa dlيlka waxaa loo شhardiyaa n waaa loo hardiyaa cdrn aa loo شhardiyaa اشhtarad jawاaز التayمم غayrkiisa u tayamumo oo bidnihi asugu tayamumo waxaa banaan ahaashiis waxaa loo shardiyaa cdrn loo shardiyaa maxaa yeelay usagii khilaafka makaskuuhaayo shardiga waxaa waaya inaa macduur as ahaado inaa macduur as ahaado meha inaa cudur la helo iyo as rabaa yani oo carada ku qaada karin haddiis yahayni waad tayamki asiwaado cudrin oo nilamaad as idmo kani kasi mal dhahaayo shardiga kan wa qiilka qiilkaa wata kani shardi mal cudur ma lahaayo haddii ninka aswaado inaas tayamumi karo oo cudurna maa as joogin oo nin lamaad asu cidmo oo kale asu cidmo tani kasdi ma laleehayo waxaa shardi ah cudur in lawaaqin karo taa laakin ti horeysi yani oo hiri oo lahiri kasduhu mehis oo wadi dhan oo asoomiri maxaas ahay haddii kaf idintid oo magaciis haf had iskugu gabagabeeyo idinkaada iskugu gabagabeeyo wakti afilatid jaasa waa banaana waa ansaxaayay qasdiyaa laleeyahaa taasaa qawi ah <clears throat> kan hore taas waaye <coughs> waxii qiilkan ka horeeyo kulli oo qiilkan hortiisa dhacay oo hoolkii qiilkan hortiisa dhacay waxaa la yihaa yani huwa alasaxu kaasa kaasa qawi ah ama saxiixa waaye laakin <coughs> waxaa laga garanaa maraatib alkhalaafka thaniya laga garan lahay ee usii asax isaiima dhahin haddii asax ascabiri lahay awa saxiiha ascabiri lahay waxaa laga kasi lahay meesha thani inaas jiro maraatib alkhalaafkia laga kasi lahay oo horan soo sheegooshan usoo sheeg ee sheeka ma dhahine waxaa la siri intaan waata istoqiila waxaa la yihi waistarad waxaa la shardiyaa waqiila waaa yushtaradu waxaa la shardiyaa cudun waa la shardiyaa may horo alasaxi madahin aw isaxiixina sheekha ma soo dhahin alasaxu aw isaxiix ma dhahin ma dhahin saa daraadeedii waxaa la maleeha yani isku xeriyihin qiilka gooni waay tan oo bilaa yani yushtaradu cudrunta a daciifa asaxa i saxiixa waxaa waaye qabiga waxaa waaye yani kii hore wii ka horeeya qiilka qiilkaan waii ka horeeya waa qawi waaye asax waaye ama saxiix waaye taanigii mayaa laga garanaayo ee usiga ma dhahin waa ka qiilkaan oo kan ah waxa waaye waii ka horeeya yani yani qiilkaan qabligiisa waay ka horeeyi waay qiilkaan waay ka horeeyi kulli yani asax waaye hmm. hadda biyaha mustacmalka waa soo sheegnay waxaa sheeka isku kalmaaya sida waxaad ku ishaaraha yani reebida oo mustacmalka biyaha caradi qiyaaskooda biyaha